bab tawaaduci وafd اjanaaxi lilmuminiin bab tawaaduci hada kan bab tawaaduci tawaaduco ilahay in tawaaduca yan baabay وafd اjanaaxi bab afd اjanaaxi garabki raariyo she yan baabay lilmuminiina muminiintana garabkalan raariya baabu tawaaduci hada kan baabu tawaaduci tawaaduc yan baaba ilahay lan tawaaduca وafd اjanaaxi baabu afd اjanaaxi garabki raariyo she yani galbaga nuglaayo she yan baabay aljanax galba oo kala lanjiya lilmuminiina muminiinta galba lanuglaaya qaala lahu tacaala ilahay may ka golay wafid raari nabiy llahi maxamed oo anta oo dadka dhonga lalakhidaaba janaxaka garabka raari liman raari itabaca hua man karahay kaad karahay min almuminiina muminiinta ee galba raari galba nuglaay cibaaratun can itayasuri taysiri wa un fududaay un nuglaa yani waa kay kheerka kacdi mana wafid raari janaxaka garabka raari galbagan nuglaay liman of garabkan raari itabaca duulka raheenoo manka suge rahe ka adkarah duulka adka raheen yani raari garabkan raari wa oo ang nuglaaw manaa jilacsanaa wali kheere an ogolaaw an ogolaaw waay kheerka min almuminiina muminiintine waqaala lahu tacaala ilahay may kagolay ya ayuha aladina aamanu kuyalinabromaayano man of al ofki yartada ridaawo minkum isin halsin kumidey an dini dinima manka din shay shay nagado fasaufa si imaamo dib dambe yaati ilahu ilahay lakooye biqoomin qoom ya ilahay lakooye qoomkaas oo yuxibu huwa ali jeeli hum qoomkaas jeeli wa yuxibuna yoona jeelin hu allaha taala jeelin qoomkaas oo adilatin cala lmu'miniina mu'miniinta dulaysan adilatin yani waa kay naxariisayaano cala lmu'miniina ay ruxamaa cala lmu'miniin wa acizatin ad adag cala lkaafiriina gaalada korshona ad adag waqaala allahu tacaala ilahi ya ayuha aladina aamanuu yani man qof ala gofki yartada huwa manka nagado minkum istinghaalsin kumida yan dini dinima manka din shay ku nagado kuridaawo oo murtad nagado fasaufa si imaam dib dembe yaati lahu ilahi lakooye biqawmin qoom alakooye qoom kaasoo yuxibu huwa ali jeeli hum qoomka jeeli qoom ilaahay jeeliya lakooye wayuxibuna yoona jeelin huwa allaha tacaala ilahay jeeliyoon adilatin qoom kaasoo adilatin naxriisayan cala lmuminiina muminiinta naxriisayan ay ruxamaa ku naxariisaw aho layiniina nugulo cala lmuminiina muminiinta nugulo ng dulaayo n zuleeyaya adilatin nugol cala lmuminiina muminiinta korsho nugol acizatin ad adag cala lkafiriina gaalad korshona ka ad adag waqaala lahu tacaala ilahay may ka goole kolku may lamaanahay adilatin cala lmuminiin yani bad wakafd ljanaxi lilmuminiina siwa garabka lang raariyo ngluglaado manaa galbaga lan jilci waqaala lahu tacaala ilahay may ka goole ya ayuha nnaasu dadaw kuwan eho ina una halagna abuurnay kumisinsan abuurnay min dakarin megel heshe wa unsa wa min unsa bilama heshe sinku abuurnay ah, yani aadam abuna aadam iyo umuna hawa sinku abuurnay er ilahay dakar iyo bilanga sinku abuurnay wajacalnaa welnay kumisinsan welnay shucuuban shacbiyaal shacb lfulan shacb lfulana sinku wel shacb somali shacb kada shacb shacb saase sinku wel wagabaila wagabaila gabilyaal iyo sinku welnay oo walaa saasan welni may boeray alla subxaana watacaala litacaarafu ini iskastan daraadiye oo isogoonsataano yani kan garaabaday raximtii hariiridan daraadiye ma laa litafakaro walaa litaatl walaa litagaatalo maya inisin degaalantaano gabeelnima degaalantaano fahansantaano gabeelkeesada eratan maya bal in inisogoonsatan an abuurniyaar ilahay inaa khalagna abuurnay inaun ya ayuha naasu inaun khalagna abuurnay kumisinsan abuurnay min dakarin waunsaa sinku abuurnay wajacalnaa kum kumisin shucuuban shacbiyaaliya sinku welni shacbulfulan shacbulfulan shacb shacba sinku welni وagabaailaasinkuelni litacaarafo ini sogonsataan o garaabadii sariiridaan darteed hadhowti sharaf badnaan intelakufiriye ina akramakum kan siinka karan badan cind allahi ilahi dis siinka qiimo badan atagaakum kan siin kuobsadaw badan waa ilahay kuobsadaw kaasa siinka qiimo badan وaqaala lahu tacaala ilahi may ka golay falaa tuzaku andahirten anfusakum nafyaalkin andahirten huwa ilahiya aclamu og biman og itaga obsadaw ilahay oga وaqaala lahu tacaala ilahi may ka golay wanaada asxaabu lacraafi soorkii asxaabtis ya naadiyen rijaalan ang naadiyen rijaala soo yacrifuna kasaayan ang naadiyen hom rijaala kasaayan bisimaahum calaamadoodi yenkana bisimaahum calaamadood ka kasaayan kaaluu mereena ma agnaa matarna miya cankum isin jamcukum kulmiyawkin wamaagi kuntum haaten tastakbiruna ku iskibiya haaten masantarna miya ahaulaai kuwan aladina kuwi miya aksamtum dhaarada jarte laa yanaalun deelsiyaan hum ladinka allahu ilaahi biraxmatin naarisin deelsiyaan oo udkulo yugaalo lahum langaray udkulo gala aljanata jina gala langari laa kaofun obsana calaykum korking mahane walaa antum isina mahane taxsanuna ku murgodo mahane sa langari mahasa angnaadiya waqaala allahu tacaala ilaahay may ka goole wanaada asxaabu lacraafi derbigi ama soorki asxaabtis ya naadiyaayan rijaalan ang naadiyaayan acraaf asxaab lacraafta maynboa dadoonayo bayna aljana wanaari kasugan saas oo kale kulay tafsiirka laga seeday dad meelo kasogon janadi naartilamdatiyorogan markaasa naadiyaaya ana rijaalan ang naadiyaaya rijaal oo reer naarede ang naadiyaaya rijaalasoo yacrifuna asxaabulacraab kasa jaren hum rijaala bisimaahum calaamadiyo kakasaayan ka naadiyaayan calaama adunyka kasa jaren ang naadiyaaya reer naarede markaasa may laina qaalu asxaabulacraab timeeraayano ma agnaa matarna miya cankum isin hegin matarna jamcukum kulmintin majawaay hakul ma i jarteen o addunya arur i jarten walba masintarna geegnaaraga jartan waako wamaa kuntum isin haaten walmasinkutarna tastakbiruna ku iskibriya waada jarteen addunya intirooga iskibri jarten oogo jarten xagga iskuina i jarteen ahaulaai kuwi geek isin addunya marki la roogi laciifsada jarteenna oo haan sada ena yani aakhira jina ma galaayan ere jarten raxmad ma helaayan era jarten geeki jina galaa langar isin waako hadana araka jartan sa eraayan ahaulaai ahaulaai ishaarad may mu'miniinta oo jinadka jaranga tilmaamaha ulai kuwan hani hor hodhay lakhidaabayan may haytay nimanka reer naaradka yani naada wanaada asaab lacraafi soorki asaabtisa ama derbigi asaabtisa naadiyahan rijaala naadiyahan rijaala soo yacrifuna asaab lacraaf kasaayan hum rijaala kasaayan bisimahum calaamayaalkood ka kasaayaan bisimahum calaamadood ka kasaayaan gaalo mayraayan asaab lacraafti ma aknaa matarna cankum isin jamcukum kulin kulin kulinkin walba matarna waay wamaa kuntum wamaagi kuntum haaten tastakbiruna ku iskibriya hadi jarten walmasin kutarna haaulaai kuwan oo muminiinti e aladina kuwii aksamtum isin dhaarda jarteen laa yanaalu ndeelane hum ladin kasoy allahu ala ndeersiyaane biraxmatin naxariis ndeersiyaana ka dhaarda jarteen hang maha walaymana udklo yugaalo lahum lang eray udklo gala lang eri geeg aljanata jina gala leri walaa kaofun obsan calaykum korkin mahane walaa antum isingna mihidin taczanuna ku murgooda mihidin jina gala lang eri mahaw isingna maysin tarti kulmiyawki king iskibriyawki king saasan li asaabu naar yani hani ahlu naarka saasan araan muminiintiya tilmaameen haulaina muminiintu a hani isin dhaarada jarteen suna geekatanaana taajiriin ana walkas una lan haysan nimanka mustadcafiinta muminiinta e muslimiinta en kuroongma ya aakhirana naxariis ilaahay masiyaayo una lay naxariisnana siye yara jaran addunya marki dogaan gaalada geeka may lile isinka dhaarada jarteen oo naxariisma heda jaran isinla ada jarteen aan maha jiran gala langari waani ciyaad bin xaymaarin ciyaad bin ximaar radi alahu taala anhu gaala ciyaad may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka golay in allaha taala ilahay owxaa huwa ilahay waxyoodi ilaya anantika inta in waxyoodi an tawaalacu ay tawaalacu tawaalucaya in waxyoodi hataa laa yafkara axadun axadan faangna calaa axadin axad korshayin faangna walaa yabki axadun axadan gardorsana calaa axadin axad korshayin gardorsana taasa in waxyoodi in allaha taala ilahay owxaa huwa ala waxyooday ilaya anantika rasuululahi ma in waxyooday an tawaalacu anta tafsiri ay tawaalacu waxyooda atawaalacu inis tawaaluca sain waxyood ay tawaalacu tawaaluca bacdigin bacdi kalin tawaaluca inis naariisaw xataa laa yafkara axadun axad anfaangna reed calaa axadin axad korshay infaangna walaa yabgi indulmine walaa yadlimu indulmine inkaxadgudubne axadun axad inkaxadgudubne calaa axadin axad korshay inkaxadgudubna reed inis naxariisa lankika lanki kala infaangnay waan inis dulmiden sa ilahay in waxyoodiya ley rasulka ay muminiinta lang lajeeda lalahadlay rawama yuray wadeedka muslimun وan abi hurayraa radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu laه wasalam qaala rasuulka may kagole ma nagasat sadakatun sadaka manuksamin min maalin maal manuksaamiyaas wama zaad alahu ilahay man kordiya cabdan wadon bicafyin bisababi cafwin cafwo oo dadka isku afyaw sababkeed man kordiya ilaa cizan an kordiye wama tawaalaca axadun axad mutawalo lilahi ilahay man tawalo ilaa rafaca allahu ilahay korwelayho aadkaaso ilahay korwele rawaama yuri adidkana muslim muslim ya wuri وan abi hurayrata radi alahu taala anhu ana rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam qaala rasuulka may ka golay maanaka sadakatun sadaka manuksaamid sadaka manuksaamiyaas min maalin maalan maal manuksaamiyaas wama zaad allahu ilahay man kordhiya cabdan odoon bicafwin bisababi cafwin afa sabab shay man ka kordhiya ilaa cizan sharaf len kordhiye odoonka hoob ilah yani lang dadka isku cafiyo cizile ilahin kordhiyo wama tawaalaca baabu tawaalo arhognento وama twal aad aad mtawal lilahi liajli lah ilahay dartis mantawalo ilahay minisulah ilaa rafac lah ilahay korwele hu ahad kaas ilahay darjiis koran gaade a tawama yuray adska msliman an anasin radia lahu taala anu maylamana tawalo ilahay lan tawalo anas radia lahu taala anhu anahu ana anas yamara hu anas may maray ala sibyaanin awlaado yaryar korshoo maray fasalama huwa ana salaamay alayhim ala sibyani awlaad yaryaraya salaami وaqala anas anas may kagolay kana nabiy yahaadi sala الlahu alayhi wasalam yafcal huwa nabag ini falahu asahi alficla ficilka nga falaayo anas bin malik radi allahu taala anhu anahu ana anas ye mara huwa anas mari calaa sibyaanin awlaad yar yar korsho ye mari fasalama huwa anas salaamay ha calayhim cala sibyaani awlaad yar yaraaye salaamay wakafd ljanaaxi lilmu'miniina wa dadka dhong oo galbaga nglulaayo yalafaday awlaado yar yar ye korsho mari me isku ciyaareen markaasa asalaamu calaykum yeri وaقaala وaqaala anas anas may kagolay kana nabiy nabaga hadi sala الlahu عalيه وasalam yafcalhu nabag ini falaw hu alficla ficilkan falay rasulka laadiyer yar salama yeri saasa lan bahanyi dadka kan winkan yar lang nacdiso garabka lang nuglaayo lan bahanya may wala ulaadas yar yar hoob la salaamaw may yani ya qiyaasadayan gadiradayan ini yani lagadariyahayo la sharafay oo nafti oba la salaamahay yani kalku taas naftiya may kumid ata galba nuglaan mut rasuulka wayla yar anas متafق عlyh adيskana متafق عnه عn aنaسi رaضi الlahu taعala anه قal aنas may kagoolay in kanat اlmt inu shaniye kanat اlamtu odoomay may haatay lataakudu ti gobod min imaa madinati madina odoomayaalshe kumide lataakudu gobdaasi waay aljaariyatu geberyaralangnijeed odoomo madina gebriyosha yar yar odoomonka ewa gobdaasi lataakudu biyadi nabiy naba galantisa gobdaasi sala الlahu عalyه وasalam fatandaligu latabaasi bi binabiy حaytu makan almakanka shaadiya yani gabartiyeed doonason tabaas a mod yani rawa buaariy buaariy hadiskana weriyey tawaado maytusiyaasay kabl ljanac lilmuminiin rasuulka in yar iyo dhon galamtiosku gobsadaaeno yani galbishi tusiyaas mana oo umudisna saasaka tacliimaay in kanat ilamatu intum okal mukafafa min asabiili eray laanga kudomboy in hushaaniye in hushaaniye kanat ilamatu odoomay may hayd amad manaha odoomay wiino oo ajnabe ma eh ayiljaariyatu gabarto yaro odoome ewa min ima ilmadinati madine odoomiyaalsha kumida gabar yare yala taakudu gobdaasay biyadi nabi naba galantisa gobsadaasi sala allahu alayhi wasalam fatandaligu latabaasi hiya amadiyeede bi binabi nabaga latabaasi xaysu shaaad meeli fadaasiyan labahaasi waayo ini rasuulka oo dadka galba nuglaaya iyo daliilngata rawaamay urey xadiiska albukaari goblo nugeelkasrnbaa an aswadiyahay an ilaswad aswad binu yazid gaala aswad may ka gore su'ila daacishatu radiallahu tacaala canha caishiya la warsadi ma may kana nabiy nabaga hadi sala lahu alayhi wasalam yasnac huwa rasuulka kisuubiya wahadi fi beytihi beyt nabi naba gurishay datis kasuubiya ayaal warsadi galad asma may kagooley ay galad aishatu aisha may kagooley kana nabiy nabag may haday yakunu huwa nabag ini hadaw kana yakunu ixdaahuma zaa'idan olar kore sidii alaylkoodon kana sha'no sha'nog may haday yakunu nabiy nabag ini hadaw haadi fi mihnati ahlihi fi khidmati ahlihi ahli nabiy yani maynajeede khidmati ahli ahli nabiy nabagelshay khidmadiis iya kasugnaaday fa idaa xadarat salaatu salaad hadii xaadartoon kharaja nabiy nabag baha ila salaati salaadan bahay rawa mayure xadiidkan albukaari imam albukaari wuri wacan lswad binu yazid qaala aswad may kagolay su'ilat aishatu aishiya lasuaali radi allahu tacaala canha ma may kaana nabiy nabag hadi sala lahu alay wasalam yasnacu nabiy nabag ini suubiya hadi fi beyti bayt nabiy nabag ida marki roog may kasuubiya binaan koobaba baragaane idan may kasubsalera asaabu rasul dad eedin dadaala ahaayena rasuulka sala allahu alayhi wasalam afcaalis iyo aqwaalis eedan xifdiyaaya masaajidkii binaan rooba baha yani rijaala mawjud an hay abi hurayrata iyo ibna cumar se diyaaran hay cabdullahi bin cabbaas walaal wali sheega wali suubya guuri jaran hadis idoob la roogon azwaaju nabiy badanaayana yo laka guuri sidaay ido may kasuubiya liliyatawara sidaay siyo cilmig rasuulka kadadaalan ed hadiska kadadaalen asaabu rasul ya daliilin ay binaanku nubal roogna idamay kasuubiyaaya lingata ma kana nabiy nabamay hadi sala allahu alayhi wasalam yasnacu nabiy naba ini suubiya hadi fi beyti beyti nabiy naba gurishay dhatis may kasuubiyaay qaalat may kagoolay aisha kana shanu shanaga may haaday yakunu huwa nabag ini hada ahadi fi mihnati ahlihi mihnatiya fasiran bahatay yani mayn lijeeday raawoga khidmati ahlihi waay khidmata ahliha linabiy nabag helshay edeeg shay kasugnaaday idahoob roog ning edeegay nin kaalmayaayo mana faida xadarat salaatu oo manaa taas kaalmadaas may kumidata eelka lang edeegalan iskuwiinayaan kafdu ljanax lilmuminiina lew eelka naftis dadka kinga dhow oo adag naxriisalan baahay kolkan edeegaya lay idaa xadarat salaatu salaadati xaadirto salaad wakti jala deeroon kharaja nabiy ila salaat usoo nin oo kale salaadan bahay oo lidaturogdo bahay kharaja nabiy ila salaad rawa mayuray xadiidka albukaari wa an abi rifaacata abi rifaac mayl kuriyay magaashay tamimin o usaydin radia allahu tacaala canhu bala tamim may kagola intahaytu yooloway ilaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka intiken yooloway walhaal rasulkan yakdub khudbaakiya fakultu lah linabiy may ngara ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo rajulun anaa rajulun an rajuli aha rajulkaasoo gariibon gariiba eh, oo musaafiray eh, aya ahaa jaa rajulkaasoo jaa ko yasalu hal suaala can diini diin rajuli rajulka diin shay warsadaw aha laa yadri huwa rajulkan kasaane ma diinu diin rajuli rajulka diintiis waleetan kasaane ahaw faaqbala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka qaabili aleyh ala rajuli wataraka nabiy kutabay khudbat khudbat nabiy nabo khudbidisa kutabay xata ntaha nabiy nabo ilaah inku yolo ilaya rajulka adla ilaya anantige tamim aha inku yolo fa utiya fa utiya walanshani rasuulka bay korseeye kursigo yalanshani fakacda nabiy nabo fadheedi aleyh ala kursi wajacala nabiy nabo may gudgoda yucalimuhu nabo baraayo niyani baraw mima min bacli maagi baclo baraw calama allahu ilahay baray huwa nabiya bari uma ata nabiy nabo seebi khudbatahu khudbat nabiy nabo khudbidisa seedi faatama nabiyu dhimeystiry aakhiraha aakhira alkhudbati khudbadii aakhirsa wali dambooya dhimeystiri rawa muslim miya wadiskana weriyey waan abi rifaacat abi rifac mayl ka weriyey magaashi tamim bin usaydin radia allahu taala anhu gaala tamim ninka gooli intahaytu may banseede inyola weyle tamim hadla ilaa rasuulilah insedi walaal rasuulkan yakudab khudba akiya faqultu lahu linabiy may ngaray ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo rajulun ana rajulun rajuli aha rajulkaasoo qariibon musaafirun musaafir yaha rajulkaasoo jaa ko yasalu hal suaala koy yaha can diini diini rajuli rajulka diinjay warsadaaw laa yadri huwa rajulkan kasaan ma walaagi diinhu diin rajuli rajulka diintis wali atuban kasaan ee diintay lii baro fadew faaqbala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshi haqaabile calayana ha haqaabile khudbadii horman wedne hakutabi wataraka nabiy kutabi khudbatahu khudbata ku hakutabi hata intaha nabiy nabag ilaah inkuyoolow ilayana ah intika inkuyolow fautiya huwa nabag yalinsheena bikursiyin kursigo yalinsheni yani wa kay saaso litacliimi wa dadkadon sin aragan daraadiye kursigo linsheeni saas oo kale kursigo lagfadhees marmarma oob dadka hadalka ladeesi lifado oo kale isbinawta fautiya bikursiyin kursigo iya rasulka linsheeni fagacada nabiyna o fadheedi aleyhi ala lkursiyi kursigiya ka fadheedi wajacala nabiyna o may gudgalay yucalimuhu rasulka ini tacliimah nian ibara ibara wa gudgali mima min bacli maagi bacli ibara saatina fiiriyaayan rasulka korba jare dadkina hoosaba fidhiyaana dadkadon fiiriyahayaan yucalimu rasuulka barayoni ani baraw mima min bacli maagi bacloo baraw calama allahu ilahay baray hu annabiya nabag bari wali rasuulka ilahay bari wal oo bara gudgali wa marki de marki diinti inshi sheegi inshi jumleeyeed fama ata nabiy nabag seedi khudbataho maca la khudbati khudbati nabiy nabag khudbadiis booski khudbadka akriya yaseeday min barka koray faatama nabiy nabag dhimaystiri aakira akhira alkhudbati khudbadii aakhirse dhimaystiri riwaa muslim muslim iya hadiska wariyey taas may kumid ataa ha khafd ljanax lilmu'miniina muminiinta garabka lang raari lanki wali barka ero diintay wala ingusheeka ero in sheegas waleed kukuroonto wala ilahay ka bari wala in sheegas tawaadocgaasalan bahaniyul alholeedka jar ku tawaas lankiya diinti in sheegas mana wali salayahay wali diinti iskumago lan sheega tawaadoca kumidasa nafsiya muminiinta lang naxriis rawa muslim muslim iya adiska wariyey muslim imaamu muslim an anasin radia allahu taala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam kana rasuulka may haade idaa akala nabiy nabag dhacaman hadii amaw lacig nabiy nabag laleefay asaabicahu asaabic nabiy labo fanyaasha iya laleefay wa ataabicdaas oo athalaata sadid e uswalka ama alati akala biha han uswalku aami wa fain ixtaaja ila alakli biakara min dalik falyulcigha kulama akala bihi lay walacguha tanaawulha bilisani carab kala kala leefe lacga maylinjeed carab kala kala leefe yani wa ka ida akala nabiyu dacaaman hadii ama lacig anabiy nabag laleefay asaabic asaabic anabiy nabag farnyaashe laleefay asaabicdaas oo athalaata sadide sad farnyaada rasuulka walka aamay sadidasa laleefayo oo sadima walku badan adolka amason kulusho laleefto laylambaahay yani badana rasuulka simanshay sala allahu alayhi wasalam may buaha dacaamka laama maanficin jegin iyo timir i wal saasa lan badanaaya kolkan wal hada marag i galan la geliyaayo landadaba majarajar mana hada alaan hoob galanta dadabaas galanta la laleeftalay mana kolkan reed yani saaso ila may bu hada marag i walaalasami aani sooraliskaame hoob leer sidfarnyaad malka amako galanti lahakuusoo ladadaba lay kolkan galanta doon laleefto nagdaas taa yani wa kay gaala may kagoolahay qaala anabiyo ahi waqaala nabiyu naw may kagooley idaa sakadad lugmatu axadikum axadkin kuus iyay hadi dhiido falyumid hu axadkii zuuriyoy canha can luqmati kuus kas heshehi kuzuuriyoy aladaa wali wasake hadii kuusko dholkosin kudhi kudabagala ari rasuulka izuuliya wali wasake marki wasak izuuli bacdisha maha waliyaakuli aamoyha alugmata kuuski sugaai aamoy walaa yadachu axadka ay kutabnayha alugmata kuuski lishaydaan shaydaan ku tabnay ay kuskusuge shaydaan aamaw ayn kutabnay wa waamara nabiy naba may una mayna maray an nasluta inuna maruubino algascata hoodad maruwin ama saxanka maruubin taasa rasuulkan amri qaala nabiy naba may kagoolay wala maruubiya maay wala farnyalalileefahayna maay rasuulka ciloy qaala nabiy naba maynaba may kagoolay may weeley wala lang laleefaa hoorad lang maruubiya fa innakum isin laa tadruuna an ciloy isin oyshiidin fi ayi dacaamikum dacaamkin kika eh o albarakatu baraka kajartum oyshiidin wa dacaamkin ki barakaka jarta kan farnyalku marubiyahay lakula leefahay miya kan hoorudla marubiyahay ma mooshidin bara barakadaasa la raadiyay koku marubiya hoorudana farnyana laleefaha rasuulka rawaamay uray wadeso muslimun tawaalucya tusiyaas farnyana laleefayo hoorudla marubiya tawaalucya tusiyaas ay hoorud roob la dhamaayo wal marubiyay wa nabi wala la raadiyahay nun guri iyaraadima e yani sunadaasa la dhagangeliye rasuulka daderi waamarana an nasluta markaasa furiyaasa ma gofkunga yani kafiir yahay lanka walaka iraadangala ka erey man laleefaha ime mana sunada dhagangeliyaas be sunadaasay of mabafiriyaas sunadoo bada dhagangelyaas yani rawaama yuray adidka muslim imaamu muslim iya wuri waan abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyu naumay ka goolay ma bacta allahu alama biin nabiyan naba mahabiin ilaa racaahuwa nabagaas daajiyay rahay ha alganama irin rahilay qaala asxaabu asxaabu nabiy nabaga saabtis may ka goolena wa anta adidon tarca alganam adidon hata irin daajiday qala nabiy faqala nabiy may golay nacam ha kuntu adidong haadi arca ananki daajawha alganama idinkaasa daajiyay ala gararida sanudiya ka daajiyay garadidaaso liahli maka ahlu maka beesan sugnaate ka daajiyay tawaaduc she tusiye rasul idin daajiye tawaaduc way mahay baabu tawaaduc yakajan wakafd aljanac lilmuminiin tawaama yuriy xadiidka albukhariy imam albukhari ya xadiidka yuri way wacanhu an abi hurayra miya wacanhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naw may ka golay low ducietu liinkuwer ilaa kuraacin mijin erin liinkuwer aw diraacin garab liinkuwero laa jabtu ajiibi lahay walaw uhdiya la hadiyeeyo ilay anantika lain hadiyey diraacun yani waa kay dahay waa kay dhudhunko lain hadiyey o kuraacun garabko lain hadiyey lagabilto diraacun dhudhun yani maybua garab lain hadiyey o kuraacun dhudhun lain hadiyey lagabilto agbala fadiyar sawa may wuriy xadiska yani waa kay albukaariyo imaam lbukaariya wuri wacanhu an abi hurayra an nabiy sala allahu alay slam qaala nabiy nao may ka golay low duceytu linkwer ilaa kuraacin mijin iring linkwer alkuraacu may liray min adaaba maa bayna rukbati ilaa asfal saaqi way jilibka lakubilaaw ilaa hoog hooston hoostis inti lakudeeraw aanasa lere mijin iring hooston e eh. hadi linkwer o hilibn lahayne laflay e eh. haanasata hadi linkwer walaagasay diyaaran koylier o ziraacin ama shakraawa o ziraacin garab linkwerwa laajabtu ajiibe ajiibey madiida eri mana taas may tusiyaa tawaaduc rasuulka istawaaducaw iniswiinayaan ani haan han liinkuwereeyo walaadasoy ing'araan rasuulka sala allahu alayhi wasalam han bana liinkuwereey dandong lainkuwereey han leeyi langaraan walaw uhdiya lainhadiyeeyo ilaya nantike yani dhiraacun garab lainhadiyeeyo ow kuraacun mijin ering lainhadiyey lanko dhan ba haindhiibo garabko haindhiibo misme mijinto ering haindhiiboa lagabilto agbale miskuinaya rasuulka tawaaduc iyo tusiyaas kolkun tawaaduc lambahanyi ilahay hobada tawaaduc an ka korwele liniswinan han ana lainhadiyey han ba kofka haindhiibe aragaab langaraan rawa lbuaariy buaariy waa diska uriyey waan anasin radi alahu taala canhu qaal anas may kagoolay kanat naagatu rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay halis may haatay alcalaba calaba leeraw magaashe laa tusbagu tilan kahormaraani haati o laa takaadu ansigaane haati yani waa kay tusbagu hiya naagad lakudhag ansigaan feed fa jaa acraabiyu lanko reer baadi e reer magaaladan hayne kooyay calaa gacuudin waalago korshiye kakooy gacuud may lere min awlaadi libili geel awlaadisa kumidey mastaxaka rukubaw waalago oo korow bilaaw hooltacliimaw korow bilaaw yani lakatacliimahay alaa gacuudin waalago korshe iyo kakoy lahu lilacraabiyin sugnaadi gacuudkaasoo lahu lilacraabi fasabagal yani gacuudu gacuudki dhagayhaa naakata nabi naba nabaga halisya kahormari yani waa kay fashaka may dhibay dalika sabgo dhibo dhagow kaas kaase wa dhibi cala lmuslimiina muslimiinta korsho dhibi xataa carafa nabiy nabo ilaa ku kaso hu ashaa dhibowkaasay ku kas faqaala nabiy nahu may ka goolay xaqun ma waajibun may waajibaha cala llahi ilahay korshay may waajibaha an laa yartafica shayun shayun kor nagan shaygaas oo min addunya addunyo kumida ilaa walaca ilahay dijahu shaygaasay hoosag nagaa rawaa may urey xadiidka albukaariyu wacan anasin radia allahu tacaala canhu qaala may ka goolay anas oo marbayn iskorwelo mana ada hoosle iso ilahay lentawaalo hoosle inisnag ilahay korakin gaaday laakin hoob kor inisgaad mana hoose lakin nagalili anas radi alahu taala an fala anas khadim nabiy mere kanat naakatu rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay halis may haatay naagadaasoo alcalabaa calaba leeraw magaasha may haatay laa tusdaqu hiya naagada tilankor maraana haati o laa takaadu hiya naagadan sigaana tusbaqu hiya naagada ini lakahormaroban sigaan mablan kahormaraana gurbo kahormaro jarnas in roras wal kahormaro n sigaana dikar fa jaa acraabiyun res lanko acraabi e kooy calaa gacuudin waalago korsheeka kooy gacوod oo lawli law liلacraabi lahi fasabagal gacوodo gacوodki waalagi hay dhagihaa annaakata النabi nabag halisa kahormari wa fashaka dalika sabgo dhagow kaas kaase wa dhibi cala lmuslimiina dhibi rasuulka halis may kahormar waayane halangeek waalagan may hay kan lanka may reebo waaye saren dhibsadeng mana may rasuulkan kormariya halisan kormariya eran fashaka dalika sabgo dhabow kaas kaase dhiya dhagow kaas oo gurbugaasooy dhagi iya may dhibay cala lmuslimiina muslimiinta korsho dhibi xataa carafa الnabiy nabag ilaa ku kasahu ashaka ku dhibowkaasay kukasini dadka dhibsadeen kukas seed fagaala nabiy abo dadkiisoona hasaleyo meeray xaqun mayba waajib aha cala llahi ilahay korshay may waajib ka aha allaa yartafica shayun shayin kor nagan min addunya shaygaasoo min addunya addunya kumid en kor nagane korinisgaan ilaa walaca ilahay dijiyahu shaygaaso dijiya sari reedrawaama yuray xadiiska albukhaariyo kon iskorweelo la diiday manaa tawaaduc yalan baahanyi baabu tawaaduc hadii oo irtifaac wali kor nagad hoosalang naga lilay maylisamra mayla diidahay iskorweelo mayla fade tawaluc lafade sawama yurey xadidka albuaariy baabu tacriim lkibri kibir xaarangnimadiis yan baabey walicjaabi tawalu hadda sheegna ogdaas yani musanifka raximah llahu ed imam nawawi raximah llah eedan dadaale mana sidii yani walaagan didsho manaa sheegin sheegin ada kabarade yani maylare tatabayan lashyaau bialdaadiha sheeyaalka may kacadaadeen didsho kacadaadeen hadda tawaluc may lidtiyay e kibir maaha hadda tawaado hanin sheegi haddina kibir hakahijiwaako bawul taxrim lkibri walicjaabi kibirkaasi ijaabkaas lisku dhaafo bal tawaaloc lolakoy tawaalo hadda hakin sheegi haddina tawaaloc lidshay oo kibir xaaragnimadiisa sheegay babu taxrim lkibri kibir yani xaaragnimadiisi ambaabay walicjaabi isliwiina isliwiina oo dadka dhon ba ini ad wal ku dheerti inis aragda xaaragnimadi ay ambaabay waayo amaalaha amaali saalixaadka iyo fisaadiyaan kibirkaasi ijaab qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay tilka taas addaaru daar daartaas o alaakhiratu demb daartas aakhir najcal wer ilahay weelana ha daartas aakhir mayn weelane liladina kuwian weelan laa yuriduna an doonaan culuwan sareen an doonaan fi lardi arad inika kor jiran an doonaan walaa fasaadana an doonaan walcaaqibatu ribta soo bogna lilmutaqiina mutaqiinta rib soo bogna iskuleewer ilahay waako kolku yani laa yuriduna culuwan tiwo kibirki iyo neo ijaabken iskureebahay aan addunyo tawaaducaayano oo iskorwee iyo n shuhurnimo iyo mashhuurnimo raadiyaan oo yani adduunkana infasaadiyaan hanasoya ilaahay dhahalsiyaaneer manaa janadii adeen weelaan tilka taas adaaru daare daartaas alaakhiratu dem yani wa kay tilka iyo ishaaro oo may laka ishaaray baciide adaaru laak tilka taas yeler darjadiye wa eedan sarayte saas daraade baciid lanka ishaara tilka taas adaaru daare daartaas alaakhiratu dem daarta aakhir najcalu weelaan eri deertaas qiimo badan weelana ilahi najcalu naxnu weelana hadaartaas ayn weelana liladina an weelan kuwi laa sifadan taskilkuhadi laa yuriduna an doonaan culuwan sareen an doonaan fi lardi arad dhahdi ini kasara maraan an doonaan walaa fasaadan laa yuriduna fasaadan an doonaan fisaadna an doonaan hanasan weelaan walcaaqibatu iribta soobagna lilmutaqiina mutaqiinta an sugnaati sa alla subxaana wataala ka goli waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay walaa tamshi anta adan socotoy nabiy llahi muxamed o fi lardi arada dhahdi an maraxan haalata ki iskibriya un socotoy in allaha yani wa kay walaa tamshi n socotoy fi lardi arad fisha maraxan yani da takaburin wa takabur adoon saaxib aton socotoy waqaala allahu tacaala ilahay meel kalmay ka golay maraxan da maraxin manaa kibir adoon saaxib ata boogon saaxib aton socotoy lili aye walaa tusaacir qaala lahu qaala allahu tacaala ilahay may ka golay walaa tusaacir injeedidoy hadaka dhabanka injeedidoy linaasi dadka dhabak ininbedelo ininjeedidoy walaa tamshi n socotoy fi lardi arad dhahdiya maraxan da maraxin haalata kibirka on saaxib en socotoy ina allaha ilahi laa yuxibu ilahi majeel kula muktaalin koo shaafeertan badan fakurin fan badan ilahi majeel wamacnaa tusaxir khadaka linaas may tumilu ilaso hu alkada dhabanka watucridu jeesiyaas bi bilkadi an inaasi kujeesiyaasan weeloy wa can itakaburi calayhim wa dadkadoos winayaasan weeloy walmaraxu may lere atabaktur faantong lay wa kibir i faantong manaa walaa tusaacid injeedidoy hadaka dhabanka anjeedidoy linaas dadka dhabankan injeedidoy oo wejigan kubedeloy dadka oo an toosi wejika toosi wejigan furfur waay walaa tamshi kolkan hadi khitaabka rasuulka sala allahu alayhi wasalam iya ka socday yani dadka dhon halan lijeed oo rasuulka dadka dhon halan lijeed wa may wali rasuulka walaa ficilkaas oo musuubiaan macsuum ahay languiji furfurno rasuulka yani bashaashao furfurun yahay kolkan dadka kale landigahay una linindigahay walaa tusaacid injeedidoy hadaka dhabanka linaas dadki nin jeedidoy waa wijig dadkan dhini kalan ku e-, walaa tamshi in socotoy fi larli arada dhahdi an socotoy maraxan haal ataki oo kibiraw ey tabaktur waay adoo faantamaas arada korsheen socotoy wa arad ilaahay isku le adoo kibiraas korsheenka ka socoto tartiib iyo nadaam iyo nsocoy wa walaa tamshi fi larli arada dhahdi an socotoy maraxan daa maraxin haal ata kibirkaon saaxibe ina allaha ilahi laa yuxibu ilahi majel kula muhtaalin koo iskibriyow kas muktaalin manaa shaafeersama isgedgediya marki socdaw muktaal manaa ki o kibriyaaye shaafeersama isgedgediyaayo laa yuxibu in allaha laa yuxibu ilahi majeel kula muktaalin ko shaafeersama kas ko iskibriya isgedgediya kas ilahay majeel fakurin hadina faan badano dadka iniswin iska argaw faantamaayo dadka dong inis yani kudheeri inis argaw ilahay majeel wa wa macnaa tusaacir macnaheedi tusaacir walaa tusaacirti wa wa macnaa tusaacir injeedidoy laa tusaacir injeedidoy hadaka dhaban kal inaas macnaheed mayb wa tumiilu anta ada ilaso hu alkhada dhabanka ilaso can innaasi ku ilaso watucridu anta jeediyaaso bi bilkadi jeediyaaso can innaasi ku jeediyaaso taasan weeloy mana takaburan liajli takaburin iswina darteed caleyhim ala naas dadki kuwiinayaasan jeedidoy walmaraxu marax macnaahu atabatum atabakturo shaafeertan waha faantumo shaafeertan waha an weeloy liley faragaas maraxgaas yani kibir oo yani shaafeertan oo kibir lijaro waqaala tacaala ilahay may ka goole ina garuna garun lankileedahay kana huwa gaaruun may haaday min qowmi musa nabillaahi qoomshay tolshay reer banu israaiil ahaay fa fabakaa googay calayhim alaa qawmi muusa ka googay waataynaa siniyar ilaahi hu garunga sini min alkunuusi kansiyaalaha alkumiday ma walwin ya sini ina mafatixahu mafatixa ma maagasoy furyaalshay balatanu ulusaayaso bilcusbati jamaaca ulusaayas latasqulu cala aljamaacati alqawiya jamaaco wiin dhong hata furyaalkan gaado kor furyaalki badi saasnagden walala kufrawn adaleygiyaasoy idan badinyin kuwaasoo ulilquwati awoodan saaxibe yani id wakto gaalahay wadkuros id wakto gaala gaarun gaarun ka goolay gaara qawmu dhe gaala qawmu qawmu gaarun lahli eren laa tafrax an faraxdoy faraxa badarin farax oo kibir en faraxdo eren may wal in allaha ilahi laa yuxibu ilahi mijeel alfarixiina haan faraxayan faraxa babarin way kibir farax sheehaan faraayan ilahay mijeel walbin iskibrido in faraadoy saaren wa ilahay marki dem warshay meel ka gebgebahay ilaa gawli gawli lahi tacaala ilahay golsha inti oniyo lagudeer fakasafnaa lagoyni bihi bigaaron iyo wa bidaari daari gaaron bal arlaa lagoyni ar ilahay dhulkaws dhon lagoyni ilaa alaana fa yakuusu tiinbadahay tili lahayo yatajaljalu fi lardi arda ka tiinbada kili lahayo kalkun kibirkaasoy lang dhonga langhilaagi lanko dhon maalgabeen haayay reer banu israaiila iyo kibirkaas isgadgadiyawkaas angelaagel waqaala allahu tacaala ilaahay may kagoolay ina garon ah garon lanki leerahay kana huwa garon may haaday min qowmi musa nabilahi musa qoomshe kumid haadi fabagaa garon yani googay ha calayhim cala alqowmi qoomkii korshooka goog iskibriwa dadki ni oo dheeriya ni sargi maalgabeen ahaaye ilahay mayray wa atayna sini hu garon min alkunuusi kansiyaalo keediyaala ka keed kansin kunuuslaka jamya keediyaala haal kumid ayin ma walwin yasini ina mafatixaho mafatixa ma maaga soy furyaashay furyaalshayba latanuu ulusaadaso bilcusbati jamaaca lo ulusaadaas jamaacadaasoo ulilquwati hoogan saaxibe dad hoog leba hataa gaado kor furyaalshayba shayba manaha yani intaakay jamaaca gaado korrelile oo kalku may dareemase furyaalkan qofkan hooba furo badan wedodo may dareemas meel badana akashaqeeyay furew kalsun lankan haddii oo oh, furaashayba furyaalshay kaleediyoba oh, jamaaco magaado korto hoogle magaado korto liley oo oh, baawarko malka gaado koro baaw furyaalshay saasan badanyin liley may dareemasa ini maalshay eedan badanyiw kolka maalka wa aataynaahu wa ilaahay ba awna sini ari wa aataynaa sin ilan maalka maybu aha wal laka helaayo ogoon iyonayo yani gawi iyo shaqi laka helaw ma eh wal ilahay kinga dare ilahay kasiyaw mana may weli aragaas kofko dadka nka cagla doron oo nka na nka naagisno oo daciife o e isku maalgabeyn eragaas mana oo isu dhan dhima noo foolba lankanta maalku helasalas koona ma eragaas hoog leh oo cagli leh oo dhini kasta eho waana walnan haysanen ergaas kalkun wal tiismada wal ilaahay isku leey adi laki imtixaane kan la siini imtixaaminyi kan lam siinan lamadaba imtixaan iskala jaran mana waataynaa siini yuqaalunga siini min alkunuusi kan siyaal heshe walwin ya siini ina mafaatixa mafaatixa ma magasay furyaalshay bilatan ulusaadaso latusilo ulusaayaso bilcusbati biljamacati jamaca uluseeyas jamaacadaasoo ulilquwati awoodan saaxiibe hoogan saaxiibe uluseeyas id waktoos gaala qoomuhu qowmu qaaron qaaron qoom shay ngareeno lahuli qaaron ngareen laa tafrax qaaruno walban faraxdoy farax kala diidaay may wa farxa badarin waay farax oo kibir lew farax isu basheeno doone yani waa kayhin farax oo kibir leho goog lew farax la diidaay laa tafraxan faraxdoy farxa badarin an faraxdoy farax oo kibir eho manjaqen faraxdoy ina allaha ilahi laa yuxibu ilahi mijel alfarixiin ahaan farahaayaan oo farxa badarin faraha oo kibir farahayan ilahay bijeel walban faraha waysare marki demb ilaa gawlihi fakaraja fi ziinatihi yani kadatilaha ziinid halebesaday yani feresbayle halebas asaaray leebi walahaskararaari halebesaday usoo dareera iskibriyaayo saas oo kale iya dolkala lagoyne ilaa gawli gawlilahi tacaala ilahay golshinti lagu deer fakasafnaa lagoyni er ilahay bi bigaarona lagoyni iwa bidaarihi daari gaaron gaaron wala isteexante gabi daartitislan lagoynay alarla lagoynay ilahi arad eh, la gobay leeray bes aradiya lagoti alana ilaa yawm alqiyaama yatajaljal saantiin badeel laylan yani wa ke eelka dhiyay reesanan lahayni hoosan dareer oo kale aradanga tiin badaay alaayaat tamim ilaayaat oo ma intaasan weeli cigaabkaas yani ini shaygaas oy xaaram iye lana tusiyahay qur-aanka ala lanka dijiyay lankaas oy haydaaradis reer banu israaiil ilan sheegahay ini infay lahayne kibirka infay lahayne iswiinada infay lahayn yalankoodhon alang hilaag yalan leisku jara waan cabdالlahi بn mascudin radia الlahu taعala canhu an الnabiy sala الlahu عlyه وasalam qala nabiy naw may kagolay laa yadkul ljanata jina magalaw mang magalawa kana huwa manka haaday kana haaday ladhe kana haaday fi galbi galbi man manka galbi sha haaday misqaalu daratin dhuura casud dhuura casudo wazin sha haadi oo min kibrin kibir e wa qala rajul rajulka may kagolay ina rajula rasul alo qof yuxibu rajul may jeeliya an yakuna ini haado hawbu hawb rajuli rajulka dharshay haado xasananki wanaagsan haado wanacluhu naclu rajuli rajulka koftis haato xasananti wanaagsan haatiya ofka jeeliya sadeewtan yadee qaala nabiy naomay golo in allaha jamiil yuxibu ljamaal in allaha ilahay jamiilun yani waa kay ali jamiil waay gorocsanyi yuxibu huwa ilahay may jeeliya aljamaala jamaala jeeli waay alkibru kibirka la sheegaw la diidahay maybua badlulxaqi dafcu lxaqi xaqa reebow shay waqamdu nnaasi dadka xaqirowso ixtigaaru naasi usuba fasire sawa muslimin waadid kuriye badrlxaqi macnaahu dafcuhu dafculxaqi hagad ki waajib ad reebto waradu radlxaqi hagal radiyo alaa gaaili gaaili rad gaaililxaqi alaa gaailihi gaaililxaqi hagaki kagolilik radi taas taasa kibir leere waay wakamdu naasina macnaahu ixtigaaruhum waay ixtigaaru naasi taasu tan la diidaay ama hin inaad isqurxido dharko fayla gaadato lebesato saas e oo waan ilaahay inanta waa loocsanto oo aan ilahay dartiis ins qurxiyahaysa dhimilatan yeede tan la diido mayb waa xaga la diido wali xage hakiijiyaysa lanki ka nagdo xaga diido dadkana xaqirto yasto dadka dhong adi insarayta taaso tan la diida cabdillahi bin masud radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alay slm ala nabi laa yadkul ljana rasul jina ma galaw mang ma galaw kana haaday fi qalbi qalbi man manka galbishay haaday misqaalu daratin dhuuracasado wazinshe waznu daratin dhuuracasado miisanshe lanki galbishay haadi oo min kibrin e dhuuracasado eedan yarto manaa dadka wali walkasaayan rasuulkan kamithal i jari dhuuradun oo yar yaro gaduud eh eedin yar yar intaas wal eg oo kibir lanki galbisheega jarta jina galaa rasuulka sala allahu alay wasalam markaasa langa obsaday rajulaha boodi gaala rajula mere he ina rajula rajul kibirka maylka jeedu sado kibir miya dharfaylagaado kibir miya sari ina rajula rajul yucibuha rajul may jeeriya an yakuna thawbu thawb rajul rajulkaas dharse ini haado xasanan ki wanaagsan haadiya jeeri wanaclu an yakuna naclu naclu rajul rajulka koobtis ini haato xasanatan ti wanaagsan haato taasa jeeliy etan yadeek waram qaala nabiy naumay kagola in allaha ilaahey jamilun alihi quruxsuno wanaagsango yuxibu huwa ilahay may jeeliye aljamaala qurux iya jeeli ini lanka muslimka isqurxiyo iswanaaji yani ilahay jeeli laakin kibirka la diidahay ma y kibirka oo naarto lanki galbishay kasugnaadi dhuuracasado oo kaleeb kasugnaadi galaw janalile ma y alkibru kibr may boeray rasuulka bakr lxaqi dafcu lxaqi xaga la diido oo xagi lakin sheegi diinti e ah, xagi adan ogolaadane diidas badrulxaqi xagi diidow shay wa wakamdu naasi dadka xagirow show dadkana liyaso adi ku dheer adi han walyin male erto adalay dadka dong langwig ini sarag taasu dadka dong adi kufal badan dadka dong adi kufeele dadka dong yani taasu tala diidawa tawaama yure wacdeedka muslimun badrulxaqi macnaahu dafcuhu dafculxaqi xaga la reebo waraduu radulxaqi xaga la radiyo cala gaaili gaail lxaqi xagga lanki kagoli korsheelkrati kaasa lera kibir wakamdu naasi ey ixtigaaruhum ixtigaaru naasi dadki yasawsho xaqirowsho waay oo dadka dhon liididana xaqirto adin sarayta isan taasa la diide yani wa kay an salamat ibn ahy aswa salamat ibn lakwac radi allahu taala canhu ana rajula rajulka akala huwa rajul aamay cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheegtisa ka aamay bijimalihi shimaali rajuli rajulka beditisa walka aami faqaala nabiy nawo ma saxeeyey meeray kul dhan yahow aan biyamiiniga galanta mid geedka aan qaala rajulki meeray laa astadiicu ma awood walaanan aamuhay ma awood yaabua qaala nabiy naw may kagolay lastadacta ma awoodo ma manac ma reebna hu rajulki makureebna galanta mid geedka aamawshe ila lkibru lay kureebi mana ee rasuulku bawal in sheegay gaadolafadaay kibir daraadi magaada usoo lay kahorkood badrulxaqi ti haddaaytay badrulxaqi tiyu mana ininfasra gaala anaya gaala qala salamatu may ka golay fama rafaca rajul rajulki makorwelne ha alyamina galanti midgeed ilaa fihi ilaa fami fami rajuli rajulki afshay mankorwelne wa sunadi korkoy daraadiy sun habarka dhi rawa muslim muslim iya wadiska nuriyey falyaxdar aladina yukhalifuna an amriti wa ana rajula rajul iyo akala huwa rajul aami cinda rasuuli lahi walka amay sala lahu alayh wasalam bishimaalihi marki wala ama galanti midgeed hooba galanto uma gunaay galanti midgeeda suna ni wala ka aamo tambideed maya sunad maydad amartay midigda kol waa ka tan hada rasuulka amaraaybu ana rajula akala rajul amay cinda rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheegtisa ka amay bishimaali shimaali rajule rajulka biditi sabalka amaay faqaala nabiy naomay ka golay kul aan layaho biyaminika galanta midgeedka aan qaala rajulki meray la astadiicu ana ana ma awood ini an aamo galan midgeedka aan ma awoodo ari qaala nabiy naomna may ka galantisna fayla sadwan wal hado odr walang aragawma leh markaasa ma awood ari tan amahay isku dhaafa tanka aan ma awoodo ari tan walka qaala nabiy naho may ka golay lastadacta walhabaari ma awoodo ma awoodo ilahay maka awoodsiyo ad ma awoodo len ma manaca ma reebnehu rajulki ma kureebna ila alkibro galanti midgeed inis walku-aam wal cudur ay kureebi mila ilaa kibir oo rasuulka ag shayka nago shayla in weeli hagalan sheegi hagya diidi qaala may ka golay salama famaa rafaca rajulkisun ma korweel ha ey alyamiina galanti midgeed ma korweel mardemb ilaa fihi ilaa fami fami rajuli rajulka afshay man korweel enjegdiyu galanti galantis markiiba enjegday yani waaba wa dareenba male dhagdhagaag male injirdiwa kolka e sheega sunad eh korkoyawshe saasan diide cigaabala koobsade wali xaqi xaqilakin sheeg oo daliil eh, xaqilakin sheeg wal gaadaday walka camal faleyla rawaa muslima muslim ya hadiiska wariyey waan xarisata bna wahbin radi allahu taala canhu qaala xarisa may ka golay samictu dheegi rasuulalahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka haalka golow iyo dheegi alaa ukbirakum masin sheegayo biahli naari naarta helshe siin sheegay min sheeg lay meeliso ajawaabkii dar may bweray rasuulka kulo cutulin ko onayo yani wa kay masalan kulo cutulin ko o injigan kasta waay jawaadin reebow badan mustakbirin hadin iskibriya kaaso eri manaa reenares samictu rasuul allahi dhegi sala allahu alayh wasalam yaqul rasuulka halka gola alaa ukbirukum misin sheegayo biahli naari naarti hilshe misin sheegayo min sheego naarti hilshe naarti hilshe may ba rasuulka tilmaamay kulo cutul kulo cutulin ko onayo alidlja algalid ljafi mana kulo cutulin ko galid aho galidlgalbi ew ay kulo cutulin fasirshi horenang marne yani wa ki watagadama sharu fi baabi lcafat lmuslimina lemilankanaas kulo cutulin ko galidlgalbi ewa ko galbishay anjelin haddana jawaadin reebaw wali xaqeeka waajibi reebaw manuucin waay aljamuc lmanuuc yalere allakduna walka fasiraay ko kusuno oo kulusoo gaabo noo kuusug nool kafasiray mustakbirin hadin iskibriya kaaso leyreenaredka mana kulo cutulin ko qalba adag kasta waay reenared mayba ko qalba adag kasta oo dabkin ingnaxriisana iskibriya jawaadin hadina reebow badan ay manuucin eho xagga reebow misma e jawaadin kulusoo kulusno yani ololgi mustakbirin iskibriya kaasakanasa reernaared rasuulka sala allahu alay wasalam mutafakun aleyh kolkan kibirkaas baabu tacriim ilkibri le hadii marba naarnakumutaysadaha kibirkaas ini xaramiya tusiye وتقdma متفق عlيه وتقdma shar shar اxadيث xadيثka sharxsha nin hormaray fi baabi lacafat المسلimiin مسلimiinta laciifintoodi baabkeeda dhadis nin hormary merinkanagoy عan abi سacيidin الkdري رadi الlahu taعala anhu an النaبiy sala الlahu عليه وsaلم qala النabiy naumay ka golay اxtajat الجanatu jiniya dooday وanaaru naara xujaytmen dooden wa faqalat الnaaru naar meertay fiya ana figa yahaaden aljabaruna hang oo nayaw iswiinayaw iwalmutakabiruna hang iskibriya dhahday haaden erti وagalat اljanatu jinadi nima ertay kiyana figay haaden ducafaa naas dadka daciifintoodi وamasaakinum masaakin naasi dadka masaakintood iyo dhahday haaden serti fakala lahu ilahay xukmiyay baynahuma bayn aljanati wanaari jinadii naarti dhahdi o ilahay xukmi oo ilahay may kagoolay inaki ad aljanatu jinad et raxmati naxariisay et arxam ana naxariise biki adikinka naxariise maankinka naxariise sha ana doonaaw wainaki adin annaaru naaret cadaabi cadaabka yeto ucadib ana ana cadaaba biki adinki cadaaba man ofki ashaa ana doonaaw walikilaykuma lamidinki kastaba calaya korkay mayka latina miluha milulkuli tikas inan buya latin wa rawa muslimu muslim iya wacdiid kuriyey mac nabi saciidin alkudri radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabi naomay gole ixtajat ljanatu jiniya xujaysanti wa naaru naara dooden naari jini dooden xujaysameen waay faqaalat inaaru naarti may artay marki doodasi fiya ana fiigay yahaaden ana dadki galaayang maybua kasay dadkey aljabaruna arti man ahaan iswiinayaayan aljabarun ahaan dadka gehiraayan aljabarun ahaan dadka gehiraayan o iswiinayaayan walmutakabirun ahaan iswiinayaayan aljabarun ahaan dadka gehiraayan oo dulmiyaayan iwalmutakabirun ahaan dadka on iswiinayaayan haanasay galaayan arti manaa naarti waqaalat iljanatu janan ma artay fiya ana fiigay anin datay may haadayana ay galaayana ducafaa unaas dadka hang darsano oo daacadi ona gududaayaan wamasaakinuhu masaakiinunaas dadka hang masaakintooda aho onka laciifsan anasay galaayan seerti mana faqalalsa kadooden sikastaba hangi hang ay galaayan faqal allahu ilaahay xukmiyay baynahuma bayna aljanati wanaari janadii naarti dhadiyo ilaahay xukmi ahigaailan haal ilahay kagola waa xukmi inaki ad jiniyey aljanatu jiniyat raxmatii naxariistay yat kabarun bacda kabar inaki ad aljanatu jiniyat raxmati naxariisayat arxam ana naxariise biki adikinka naxariise man qofki kinka naxariise ashaa ana doona wainaki adina annaaru naara et cadaabi cadaabka et waay ucadibu ana na cadaabe biki adiki cadaabe man qofki ashaa ana doona walikilaykuma lamidinki kasta janadi naar etin lamidinki kastaba maylatina calaya an korkay mil'uha mil'ulkuli ti kas inan buuyo ilatin waay rawaama yuray xadiska muslimun imaamu muslim iya wuri waan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam kalku kibirkaasa isku reebay oo naarta naftiya balata dadki galaayan han dadka oo dadka dulmiyo jabaarinte in han iskibiriyaayan alato mana ini kalku mutakabirnimo anfay lahayne naarta hata helshe katirsada haytood hadiiska natusiye lasku xaaram yani iskibriyokaas iyo isluwiinadaas waan abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may kooley laa yanduru llahu ilahay madaymoodaw yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama qiyaama maalinteed ilahay madaymoodaw ilaa man madaymoodaw jarahua manka jiiday izar izar man manka hoos gundushay diidi badaran liajli badarin kibir darteed jiidi wa ay kibran liajli kibrin yani mahay laa yandur llahu ilahay madaymoodo hadidka dheer dhatlay mel hada baabka waafagole gobol yawma alqiyaamati nadra raxmatin dayma naxariisad madaymoodaw ilaa man ilaahay madaymoodaw jarahua manka jiiday izarahu izara man arkaahu izaarshay raariya ilaa maa taxta alkacbayni lamadan kuuskuus lafo oo kuuskuusi oe oosan raari kaaso ilahay madaymoodawa yani macawista oo kale ladiidayo misilwaalki oo kale oo sasla martiyaa ladiidahay mana oo bid kibir darteeda saasan weele macawistoo dhalinyarta marmar oo kale badana weelayaan yani macawistoo dheera lahadurdude kabacdi dhulkala kajiide reed mana macawistana madhoorsadaas wasak makadhoorsadaas hadina kibir hoob la waabi yani ilahay madaymood tanlalereed ficilkaasa lasku reebay laa yanduru llahu yawma alqiyaamati ilahay madaymooda ilaa man madaymooda jarahu amanka jiide izaarah hoos gundishay kamiska lehadaa sirwaalka leha walba hoos jar yani jidi badaran liajli badarin kibir darteed jid ilahay madaymooda nadar rama madaymooda a mutafakun alayh waanhu an abi hurairata radi alahu taala anhu qaala abi hurayra may gole qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sha may golay halaaatun sed laa yukalim llahu ilahay milhadlaw hum halaatad ywma alqiyaamati fi ywmi alqiyama ilahay milhadlaw walaa yuzaki huwa alimadahiraw him halaatadaas walaa yandur huwa ilahay madaymooda ilayhim ila halaata walahum halaatad may layin cadaabun alayin cadaabkaas oo alimun mulimun hanuujiya yalayin dadidi may shaykun zanin waay shaykun lan sheekh oday aho zanin zinaysaday waayal eh shahwadiisba laciifisku hayta dan bahay zinaysaday wa malikun lang malig aho bogor e kadaabun lang iskoobsada on lahayna malig e dadki dhon usukumahay haddana beenalow nagadi wa caailun lan faqiir aho haddana mustakbirun maxalushaahidten tan aha wa caailun lan faqiir aho mustakbirun iskibriyaw baabu taxriim ilkibri tiaka jarnibda lan faqiir haddana iskibriyaayo dharfay lebes edeegdaayo haddana iska kibriyaw rawa ma yuray adeska mslim alcaail macnahu alfaqir faqir wa waanhu an abi hurayrat qal abu hurayra ala rasul lahi sala lahu alayه wasalam halaaatn la yukalim llahu ilahim halaatatu lahadlah ywma alqiyama fi ywm alqiyama walaa yuzaki alamadahirahim halaat walaa yandur ilahi mafiriyaw ilayhim ila halaata nadra raxma madaymuda walahum halaatatu mailayn cadaabn alayhm cadaabkaasoo alimun mulimun xanuujiya laxawsiya aleyh shaykun waay alawalu shaykun oday wa sheekaasoo zanin zanilo eho zina bahay zinaysay kaaso ilaahay madaymoodaw mana dahidaw cadaab alimalilay kan lamaad wa malikun oday wa yani shayku may bu ahaan sheekh luuq ahaan may lere man jaawaza alarbaciin fahuwa shaykun wa lankoob afartun ba si laabsado sheekha lere taasa lan lijeed manaa lan waayele ho afartun sii dhaafay addunya kinaha kadhaha jaray konton liidun todobaatun malahay adina zinag nagadi umaatan nagadi suub shaawadi daciifay kan usuge ilaahay mana dahidaw mana lahadalaw mana yani cadaab alimanil mana daymoodaw cadaab alimanilay wa kan lamaad wa malikun boqor waa maligaas oo kadaabun been badan beenlaka dhagdalan iskobsadan lahayn haddana beenola nagadi wa caailun kan sadahadlan faqiire waay ay faqiirun waay mustakbirun haddina saase ta la inla tawaaducaane iskibriyaa kawaamay wuriy wadeska muslimun wawri alcaailu macnaa alfaqiir wa kibirkaas isku reebahay yani wa canhu can abi hurayrata qaal abu hurayr may ka gole gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka gole gaala lahu tacaala xadiid lqudus wa qaala lahu taala qaala allahu caza wajala ilahay may ka gole alciz isla weynada izaari hoos gundugay wa walkibriyaa alciz yani cizada izaari hoos gundugay wa walkibriyaa kibirkana ridaai garbasaarkay waay faman qof ala qofki yunaasicu doodo ni an ikala jiitumo ikala doodo cadabto cadaabe humankaasa cadaabe sa ilahay xadisu gudus rawahu muslimun muslim imaamu muslim iyo xadiska nawriyey qaala allahu caza wajala ilahay may ka goolay yani alciz isla weynada izaari hoos gundugay waay walkibriyaa kibirkana alcizu sharafka isla weynada izaari hoos gunduday walkibriyaa kibirka isla weynada waayaan walkibirk walkibriyaa kibirkana ridaayi garbasaarkay faman qof ala qofki yunaazicu huwa manka jiitimo yani ni an ilijitma oo intaaso iklijitma cadabto cadaabay humankaas cadaabeen ilaahi e bian yajcala nafsahu casiizan wa ma iskuwalay lang casiize ho dadka dhanban saray hadin iskibriyo masalan fakaanahu xaawala lankusuge ma iska dayahaye salba sifati sifataya haatayni linafsiy lamadan tilmaamood ana lahaay ini hasiibo nafsisan jiidido iska deyahay ma lankisaas iskalajiitam cadabtureed mana cadaabe mana yani kibir ilahay isku le cizin ilahay isku le kolku yani wa kay saas alciz yani wa kay saas ay alcizu sharafka izaari islaweynada manaha izaari hoos gundugay walkibriyaa kibirka islaweynadana fidaai garbasaarkay lamadaas bisaas yani kolkan laqalalanki naftisku weelo aziiz dad oo lang oo sharafang eh, la iskuwelo iskibrimaha cadaabe eridahay faman kofal kofki yunaazicu huwa manka jitumoni ani kali jitum oo naftisa walaagas iska weel fade dadka dong insiisa iswinya dadka dong is aziizeye sharaf leeya dadka dong in sharaf sareeyo haddana mustakbir iskibriya weelahay sif lamadi sif ilahay lahay ya iska tilmaam ya weydiyahay ma faman yunaazicu lanki jitumoni ai kali jitum cadabtu cadaabey humankaasa cadaabe sa ilahay alla subxaana wataala ka gooli xadiis lqudusi waaha hadii dulqudus may bu aha ilahy waa ka ilahay kalaamshay oo quraan man hayno mana quraanka may bua ogda akrisintiisa liska odoomay sidii lanki akriyo halki caraf batum ajara hele kadaa leri mana kolkun tang may le waa macnaadan camal falka layli fade mahayn wala akriyaayo sidii quraan ha lang akriyo may haditulqudus may bua macnaaga i wala sheegaw lay camal fal bes layli fade kawa may uriy wadeedka muslim muslim iyo wuri wacanhu an abi hurayrata abi hurayr may laguriy ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay baynama wakti rajulu rajulku yamshi socdaw fii xullatin isku joogdo dhahdiya ka socdaw tucjibu cajaaibgeliday rajulki nafsu naftis cajaaibgeliday dadka dhon adin sarayta disari ya muraxalun murajalun yani murajilun shanleeyey ra'saw madishay shanleeyey yaktaalu isgadgadiyaayo fi mishyatihi qaab socodkay hay-atu socodkay iska gadgadiyaaw id waktigaasa kasafa allahu ilahay lagooy bi birajuli fahuwa rajulka suga yatajaljal tin bade fi lardi ardiya tin bade ilaa ywmi lqiyaamati qiyaama maalinteeda inti lagu deera mutafaqun caleyh murajilun rasahu ey mumashiduhu rasig yashanleey yatajaljal macnaahu yaguusu tin bade wayanzilu hoosan degey wa waanhu an abi hurayra ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam baynama qaala rasuulka may ka golay baynama wakta rajulun rajulka yamshi huwa rajulka suge socdaaw fi xulatin iska joogdo ka socda xulo maylere dhar oo isku midib ah kor i mudug mudubkoole e kaasumana yani fi xulatin isku joogda dhahdiya ka socdaa tucjibu cajaayib geliday hu rajulki nafsu nafti rajuli rajulka naftis cajaayib geliday dadkalon adi islawin isley murajilun shanleeyey ra'saw ra'sa rajuli rajulka madishay shanleeyey tintis hadhaahiyey has qurxiyey labes fayl hagaadadi yaktaalu huwa rajulki shaafeertama isgadgadiyaa fi mishyati mishyati rajul rajulka hayad socodshay hayadka socodshay mif mifcal yaw aha mis mishya hiyatu socod way dhaabkusun socdow iskagadgediyaw saasun socdaaw harakoodayo isgadgediyaw id waktigaasa khasafa allahu ilahay lagooy bi birajulya lagooy fakasafnaa bi ti hodha ilahay gaaronkila mana fakasafahuwa rajulki sugahay id waktigaasa kasafa allahu ilahay bi birajuli rajulki lagooy iskibirki daraadiyad olkuna lagooy fahuwa rajulki sugahay yatajaljalu tiimbade fi larli arada dhahdiya iska dhawaan dhaway wa ilaa yawmi alqiyaamati qiyaama maalinteedin tilkudeeraw tajaljulka may leray ha ahay yani may ofun o si toosa inin socdaan elanka dhiyayreed markonanton dhawdaayo markonanto dhawdaa sida oo kale dareeraw hanga tajaljulere mana tin bede waana sidaan dareeraw ma fahuwa rajulki sidaa yatajaljal tin bede yakuso tin bede fi lardi ardi iyo tin bede inti inte ilaa ywm alqiyaamati alana sodelilay mana ilaa ywm alqiyaamati qiyaama maalinta intilkudera tin bede rasulka mutafaqun aleyh hadidkana mutafaq wa yani ishagaajo faylata laakin wala la yaktaalu fi mishyatihi kibirkaasi googasoy mana taaso tan ladida murajilun yani ra'sahu madashay shanleeyay ey mumashiduhu mumashid ra'si madaga shanleeyo macneed yatajaljalu biljimayni lamijin ala akriyay ey yakus huwa rajulki timbiday wayanzil huwa rajulka degay ila larli hoosan dege ay wa can salamata kibir daraadiye dhulkalanagooyaley kolkan wal oo yani xaaram waay kibirkaasoy may welay yani ladhon ba ahay dhulkalalagooyaley om ofkanagalang helaag عن salmt bn اakwa radi alahu taala anhu qala salama may ka golay gaala rasul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsi may ka golay laa yazal rajul rajul mazula yadhabu tabayo binafsi naftis lataba mazula oo iswineyo manaha naftisa koran gaade yartaficu wayatakabar yalanlijees naftisa fool manaha simadis jeysiye iskorwelew hataa yuktaba inti laku abtugo fi ljabarina han dadka dulmiyaayo jabarinta dadka iskibriya inti laku abtugo diiwan kasa la geliye fed fa yusiib hadhowti ma asiibay hoob diiwan kasa la hu rajulkaas may asiibayo ma walaagi cadaab asaaba huwa maaga asiibo hum aljabaariina wa jabaarintaas wali asiiba usun reeda dhowti asiiba reed la qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay laa yazaalu rajul rajul mazulaw yadhabu yartaficu kornagadaw wayatakabaru iskibriya usi fasirdon yadhabu binafsi e yartaficu korwelaw binafsihi wayatakabar ay laa yazaalu rajul mazulaw yadhabu latabayo binafsi nafsi rajul rajulka naftis latabaw mazulawa hataa yuktaba huwa rajulka inti laku abtugo filjabarin ahaan dadka han iswiinayo dhahdiyo inti laku abtugo diiwan ljabarin laka abtugo marka dambi fa yusiibu may asiibay reed asiibo doone hu rajulkaasoy maa walwin cadaab asaaba huwa maag asiibay hum aljabarina jabarinta wali asiiba reed asiib reed iyama cadaab gobosada reed manaa kalkun jabarintaas may la diidaay iskorweelow la diidaay yadhabu binafsi nafsida la tabe ente iskorweelelay aw atirmidiy tirmidiy adis uri waqala tirmidi adis hada adis waay xadiskaas oo xasano yadhabu binafsihi e yartaficu kor kor weeley nafsahu korweelew wayatakabaru iskibriyo macneed baabu xusni lkhuluqi dabeec wanaagsan yo imbaabey qaala lahu tacaala kibirkii wal iskureebe hadina dabeec wanaagsan lambaahay qaala lahu tacaala ilahay may ka gooley wainaka ad nabiy llahi muxamedo lacalaa khulugin dabeece korsheeya kasugunta khulugtaas oo cadiimin wiin wa ilahay amaanahay rasuul llahi amaanahay sala allahu alayh wasalam nabiy llahi muxamed ada may kasugunta leeray dabeeco oo eedan wanaagsan eedan wiin korshe kasaguntua oo kakor fidhiida dabeecadaas winga korshe kasugnaati waqaala lahu tacaala ilahay may goolay walkaadimiina waamdaxu an amaane alkaadimiina haan garyaayan alkayda dhiraf gariyaayan walcaafina afyaayan can innaas isku afyaayan hanasa amaane ilahi waqaala lahu tacaala ilahay may ka kagoolay waamdaxu walkaadimiina taas way ficil oo naslka nasbiya lahangadire walkaadimiina waamdaxu an amaane alkaadimiina haan garyaayan alkayda dhirifsho dhirifsho iyo iilsho gariyaayan oo dadkan ku aarsadaan haddana weli wal caafina afiyaayan an inaas dadka isku afiyaayan o insi sheegan sa iwelay sa ingale inguraane dadka isku afiyaayan hanasa amane war ilaah ay mayla maanahay dabeecdaas fayl ay qaal lahu an anasin radi allahu taala anhu gaal anas may ka kaana kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul may haaday oo unun laninkubahanya axsana annaasi dadka kan wanaag badan yahaaday khuluqan min khuluqin hegi dabeecada kan wanaag badan yahaaday waay mutafaqun aleyh hadiskana muttafaq waay wa canhu can anasin anas may likuriye gaala anasini ka goolay mamasisto mataabanel dibajan xariir mataaban walaa xariiran xariir mataaban alyana nugeel badan minka fi rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha galantiisku nugeel badan walaa shamamtu ma raaixatan riixo walcarafa gada wiligay ma adyaba diib badan min raaixati rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha riixdiisku diib badan walakad khadamtu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha iyang edeegay cashra siniina tumonsin iyang edeegi fama qala mustafa sala lahu alayh wasalam lian mingaran kado wuligay ufin humanga kin sugnaati miyarna waay walaa qaala nabiy lishayin shay lahantis minkagool shaygaas oo facaltu an falayhu sheeg limamay facaltu an falihu shayga mingar walaa lishayin shay lahantis minkagool shaygaas oo lam afcal an anfalnehu shaygan falneena alaa facalta falid yani wa kay kadaasada weelida miyarna waay mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wa wa canhu can anasin radia alahu taala anhu qaala anas may ka gole ma masastu mataaban dibajan dibaj mayle wa nawcun min alxariiri la yakunu galilan xariirta oo kakan ya dibaj lare walaa xariiran hadana xariirti la kalku cadfu lcaami cala alkhaasi caam xariir hoob ler caamu dibajna haas oo nawcun oo min alxariir kumid la maa masasto xariirta may bu eedan nugula kalku rasuulkana galantisaasan nuglaal maa masasto mataaban maa masisto mataaban eri anas kaadim rasuul adla dibajan xariir nooc min alxariiri mataaban walaa xariiran xariir mataaban alyana kunugeel badano min kafi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay galantis kunugeel badan mataaban walaa shamamtum macarafsana raaixatan riixo la carabsadaw qaddu wuligay macarafsan adyaba diib badano min raaixati ras rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay riixadiis ku caraf badan ma macarafsana eri macna rasuulka carafkiisa eedan carafaasi uso walban marsanee ba carafaay walaa kadamtu man adeegna rasahay walagad wala walawal wala wallahiya kadhaaraday dad xaqiigi dhabahanga kadamtun edeegi rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshen edeegi cashra siniina tomon sin iyo rasuulkan edeegay wa fama qaala lmustafa sala allahu alayhi wasalam li an mingarna gadu wulishe mingarna ufin humaati yakin sugnaati ura kin sugnaadi miyarna ufin um, h urya kin sugnaaday humaati kin sugnaati miyarna walaa qaala nabiy naba ma erne lishayin liajli shayin shay daraadis shaygaas oo facaltu an falayhu shayga falina miing arne lima may facalta an falay hu shaygan an fali miyarna wa walaa lishayin shay daraadisna min arne shaygaas o lam afcal anaan anfal hu shaygan farna min arne alaa may alaa facalta falid kadaasada weelida hormiyarna waay dabeecadiisasaasanfay lahayte nolininbaayi ini yani waa kalikadayd mutafaqun aleyhi hadiskana mutafaq waay wacan sacbi bni jusamata radi allahu tacaala canhu qaala sacb may kagolay ahdaytu ahdaytu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay an hadiye ximaaran dameerko laxma ximaarin wa ximaaran laxma ximaarin dameer farowg waxshiyan duurkajarnisbay dameer farow oo duurka jar e eh. yani ahay taas darsiirtii oo kale hilibshe rasuulka hadiyey farada nabiy nabog radiyay hu laxma alximaari calaya korkeek radi falamaa ra'a nabiy nabo marki aragey maa walaagi fi waji wajigay kasugnaadi aragya qaala nabiy nabo may kagoolay inaa unu lam narudda naxnu unumaradin yani wa ka inaa unu lam narudda naxnu unuma unumaradine hu laxma alximaari calayka korka maradin ilaa ana laakin ana onye xurumun muxrimuna ew ilaa ana laakin ana onye ale yani wa kay xurumun muxrimuna uni xarmon galbisheedii walahay rasul taasa dabicadiisan fay lahay hadaytu hadiyey mayley lankan sacab binu jutamata qaala sacab may kagole hadiyaytu hadiyey rasuul allahi an hadiyey sala allahu alayhi wasalam ximaaran laxma ximaarin ximaarkaasoo oo unsiyan ma e dameerka shalay kan unsigi kan haduu dhagaalaysadahay waxshiyan ukan doorka jarnagnisbey yani dameer farowki imaaranga lama imaaring hadi imaarkaasoo waxshiyan duurkajarnang nisbay faradda nabiyu nabo radiyay alama hilibkia calaya korkay radi hilibkianang hadiya rasuulka ha inagi caadidiisna saas maayn rasuulka wal hadiya lisi dadmaka naga jar laakin haddama in radiyo falama ra'a nabiyu nabo markii aragay maa walaagi tiirinya fi waji wejigay murug e kasugnaati markii aragi may rasuulka kin radi anley aragi wajigay aragi iya gaala nabo mayra inaa uno lam narudda maradin hu laxma alximaari ximaarka laxmishay calayka korka maradin ilaa ana lakin ana uniye xurumun muxrimuuna kuwa xarman ew mana uni xarman walakin diradini saasu xurumun muxrimuuna mutafaqun caleyh xadiidkana mutafaq aha lang muxrim ena idoodka oo oh, ad darta idoodhoob lahandil adoo muxrim esta maama korto mana kalku lankan walaa usada ximaarkan dilehan ugaari mayhay rasuulka dartis wali adoo muxrim esta ad darta lang ugaaro maama korto wali lankalasku ugaarado oo oh, ad dartaan ugaarne walkoosi ha kortaas xadiidka kale lakajamyahay xadiidka taas an nawas bin samcan radia alahu taala anhu qala nawas may kagolay saaltu rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul she warsadi can lbiri sama faliya warsadi walismi wa can lismi dembiya warsadi faqaala nabiy nahu may kagolay xadiska ilahi waa mukarar ka albiru samafal xusnu lkhuluqi dabeec wanaagsan waay dabeec wanaagsan a samafal ew albiru min albiri samafal may kumid aha xusnu lkhuluqi dabeec wanaagsan walismu wa min alismi demben may kumid aha ma walaabi haaka yani taradada nagnagdo fi nafsika nafsaka nagnagad wakarihta ada kahaddo an yatalica annaasu dadka ini daalacdan caleyh alama maa korshay daalacdan ada kahad kaasa yani waa kay dembe ow rawaama yuri wacdeedka muslimun imaamu muslim ya wuri waan cabdillaahi bni camr bni caas radia allahu tacaala canhuma qaala cabdullahi may ka goole lam yakun rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay mahaana faaxisha kii faaxislow e mahaana walaa mutafaaxisha kii fuxsho iska kalifawna mahaan wa kana nabiyu yaqul nabiyna wa inika gola ahaade ina min min khiyaarikum dooryaalkin may kumid aha axsanakum kan sinku winaag badan aklaaqan min aklaaqin dabeecada sinku winaag badan seerarasul waan cabdillaahi bin camr bni caas radi allahu tacaala canhuma qaala cabdillaahi bin cumar may ka golay lam yakun rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay mahaan faaxishan za fuxshin fuxsho ko an saaxibe mahaan lan faaxi fuxsho an saaxibe mahaan walaa mutafaaxishan walaa mutakalifan bilfuxshi fuxsho ko iska kalifa iwu weydiya fuxsho uweydiya mahaan wa kana almustafa sala allahu alayhi wasalam yaqul huwa rasulka ninka goola wahaadi ina min khiyaarikum han doorkin e may ba kumid aha axsanakum kan sinkuwinaag badan ya kumid a aklaagan min aklaagin dabeecada sinkuwinaag badan seeraay mutafaqun alayh hadiskana mutafaq waay wacan abi darda radi allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyu naw may ka goray ma min shayin shayun shay majar shaygaasoo askal uluseeyaw badan fi miisaan lmumini lanka mumanke miisaan shay uluseeyaw badan yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama min xusni lkhuluqi dabeec wanaagsan kulas ay badan majar wa wain allaha tacaala ilaahay yubkilo ilaahay indharafe alfaaxisha kan faaxish lowke albadiya carab dheer kaasa ilahay indharafe wa ahi ana nabiya sala allahu alayه wasalam qaala nabiyuna umay gole maa min shayin shayun shay majar shaygaasoo asqalu uluseeyow badan fi miisaani lmumini lanka muminka miisaan shayqiyaama uluseeyow badan yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama uluseeyow badan min xusni lkhuluqi dabeec wanaagsan ka uluseeyow badan majar wa lanka muminka yawma alqiyaama miisaan shay wala uluseeyow maynka badan eray rasuulka dabeec wanaagsan wain wain allaha tacaala ilaahey yubkidu huwa ilahay indirafe alfaaxisha kan faaxisdowka eho afshaylan kubadbaadane galantislan kubadbaadaan dalfuxshi mana in allaha yubkidu indirafey alfaaxisha dalfuxshi fuxshada kan ansaaxibe wamaatad kan ansaaxibe dadhibaw albadiya weliba haddana carab dheero kaas deerayo kaas deero kibka lakufujiyaw kaaso ilahay indirafe rawama yuray wa xadiidka tirmidiyo imaamu tirmidiya weli waqala tirmidi mari xadiidun hada xadiidun waay xadiidkaas oo xasanun darjadiis hasan eh saxiyun o saxiyun albadiyu maylkajeeda kan carab dhe albadiyu bada mayb wa huwa bada aladi kiu yatakalamu huwa aladi kahadlaw bilfuxshi hadal hon kahadlaw hadal hon lay kahadlaayo abshayba hadal hon lay kubaaw waradi ilkalaami kalaamkiidis oo hon lay kahadlaw radi radi ilkalaam kalaamkiidis faylan kahadlaane xasanulkalaam kahadlaane waradi aladigi waay albadiyu arab dheero mayleray aladigi waay huwa bada aladigi yatakalamu hadlaw bilfuxshi waradi lkalaami wabiradi lkalaami kalaamkiidis oo hun oo liidid lay kahadlaw kaasa radi badi lerewa waan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ahe waan abi hurayrata wallahu alam